رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii fatxulmajiidka baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi ruqa iyo watamaa'imi ruqa waa isku tufitaanka macnaha wixii ku yimid oo min annahyi ah iyo wixii ka soo arooray salafka xaggiisa oo arrintaa ku saabsan maa jaa'a fi ruqa isku tufitaanka iyo watamaa'imi tamaa'imta tamaa'imta xirsiyaalka markaa loola jeeda wixii markaa ku yimid ayuu markaa baab u yahay taasaa markaa looga hadlayaa ama markaa la tilmaamayaa fi saxiix waxaa ku sugan ama fi saxiixaynba can abi bashiir alansaariy annahu kaana wuxuu ah maca anabiy nebiga micil fii bacdi asfaarihi safaradiisa gobol ka mid ah ayuu rasuulku mici kula ahaa ninka abi bashiir fa arsala rasuulan rasuul buu diray nebiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuul ayuu markaa diray waa ergo iyo qof uu fariin markaa u dhiibay allaa yabqayanna yaysan ku harin fii raqabati baciirin rati qoortiisa qilaadatun kuul oo min watarin watar ka samaysan aw amase qilaadatun qilaadat ilaa quticad in la gooyo maahane awrka waa u xiri jireen xirsiyada qilaadooyin iyo kuulal weliba watarka qawsada oo kale laga sameeyey ama lagu tixay kaasaa intay u sameeyaan baa qoorta baciirka loo gelin jiray si dhibkii waxyaabaha aywa difaacaan daabadaas caynta iyo isha iyo waxyaabaha markaa lamidka ah ilaa in la jaro oo la gooyo maahane yaysan baaqi ku noqonin ergadaasuu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalama fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaa can abi bashiir alansaariy annahu kaan inuu ahaa micii fii bacdi asfaarihi safaradiisa qayb ka mid ah fa arsala wuxuu diray rasuulka rasuulan buu diray rasuul qof erge ah oo nebiga xaggiisa ka socda zayd ibnu xawaaye waa la yidhaahdaa xaarif ibni abi usaama tilmaantay say noqotaba erge buu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam ergagaasuu rasuulku diray waxaa lala diray allaa yabqayanna inaysan baaqi ku noqon oo aysan ku harin fii raqabati baciirin rati qoortiisa qilaadatun oo min watarin qilaadad inaysan markaa ku harin oo watar markaa ka samaysan ama watar xaggeeda markaa ka ah xarigaan asaga sameeya qaansada iyo wixii markaa la mid ah aw qilaadatun ama qilaadad waa shaki oo aan min watarin ku jirin ilaa quticad in la jaro oo lagu y maahan wabni mascuudi radia allahu canhu baan maqlay buu yidhi kolkii ilaahay ayaan maqlay yaquulu asagoo dhahaya ina aruqa tufitaanka waatamaa'ima xirsiyada ama qartaasyada iyo watiwallata bahasha tiwalada lagu magacaabo gadaal buu noogu sharxi doonaaye waa waxa madiidada la yidhaahdo intuba shirkun shirki waaye rawaahu axmed baa xadiidkaa wariyey iyo wa abuu daawuud abuu daawuudna xadiidku markaa wuu wariyo wuxuu tilmaamayaa xadiidku in saddexdaa waxyaabood waa tufitaanka tamaa'imta iyo tiwalada bahasha lagu magacaabo intuba inay markaa shirki yihiin ruqitaankii tufitaanka diinta laysku tufo meelo fara badan ayaa lagu tilmaamay amase rasuulku inuu tilmaamay ama uu banneeyey way jirtaa laakiin maxaa la diidan yahay asagaa noo fasiri doona tamaa-intu waa qartaasyada qur'aan ha ku qornaadaana ama yuusan ku qoraanin baa noo imaan doonta qolena waxay leeyihiin oo ay tilmaamayaan in haddii qur'aan uu ku qoran yahay culimmadu gobol ka mida ay ruqsiyeeyeen xersiyada ama waxaan wax ay ku qoraan iyo waxay yihiin aan la aqoonin taa waay wax lagu tilmaamo ee tamaa'imta shirkiga ah midda kale walada lagu magacaabana waa shay ninka inta uu naagta u sameeyo jeclaysiinaya naagtana inta ninka loogu sameeyo soo jeclaysiinaysay markaa isku soo jiidaysa labada xaaladba waxbaa loo akhrinayaa gacanta wax loo marinayaa qorod baa leey hadday kaa hortimaantay salaam naagtii kibraysay dahaysa mar damba hadaad agteeda soo fadhiisato war haddaa yeesho celcelis ah oo gurigiisa aan laga celin karin baaba la arkayaa wax noocaasaa lagu tilmaamaa noocaasaa markaa lagu tilmaamaa wa can cabdullaahi bni cukaymin marfuucan xadiid kor loogu qaaday wuxuu ahaa man tacallaqa shay-an qofkii shay xirtaa qofkii shay markaa xirta wakila ilayhi waa loo wakiishaa kan maa xiratay inaad caafimaad ka heshaad rabtaa miya ayadha ku siisaa la leeyahay garabkiisu la ka baxaa rawaahu axmed tirmidin baa xadiidkaa wariyey axmed ayaa xadiidkaa wariyey iyo tirmidi sidaa darteeda waxaa la leeyahay oo la tilmaamaya in dadka ay aad iyo aad isaga ilaaliyaan wax allaala waxa shirkiyaadka ah ee markaa la diiday wax allaala waxa qofka laga yaabo inuu rabbi ka fogeeyo xaaladahaasoo dhan inuu qofku markaa iska ilaaliyo iskana dhowro uuna ku qanco ilaahay tala saarashadiisa tala saarashada ilaahay inuu ku sugnaado ee uu ku dheganaado waa shay aad iyo aad markaa muhiim u ah waa shay aad iyo aad markaa u fiican tamaa'im waxaa lagu magacaabaa shay-un shay shaygaasoo yucallaqu loo xiro ama tuclaq cala alawlaad can alcayni ishaa looga xiraa macnaha isha ma ahee saynan il ugu dhicin baa laga wadaa laakiin idaa kaana haddii uu yahay almucallaqu waxaa ciyaalka looxya min alqur'aan haddii ay ku qoran yihiin farakhasa fiihi bacdu salaf salafka qayb ka mida way banneeyeen salafka gobolka mid ah ayaa yidhi haddii khartaasyo loo sameeyo ciyaalka bacdamaysan adkaarti iyo waxyaabaha lamidka aysan akhrisan karin oo ayagu aysan awood u lahayn inay markaa akhristaan oo sidaa darteed inta adkaartii loogu qoro ama loogu qoro ayay leeyihiin ama loogu qoro qur-aan iyo wixii markaa la mid ah wax dhibaato ah ama mashaakil ah oo ku sugani markaa ma laha waxaa ruqseeyey culimmada gobol ka mid ah qaar way diideen oo waxay dheen waxyaabaha nahyiga ah ee la reebay ee la mamnuucay ayuu markaa ka mid yahay waxyaabaha mamnuuca ah ayuu markaa ka mid yahay oo aan markaa la ogolayn sidaa darteed ayaa tamaa'imta xaloodu ay sidaa tahay oo kaasaa markaa la yidhaahdaa wa bacduhum qaarkood lam yurakhas fiihi maysan bannaynin wa wayajcaluhu waxay ka yeeleen ama laga dhigayba min minalmanhiyi canhu waxyaabaha la mamnuucay qaarkood waxay dheen ama qur-aan ha ku qornaado ama yuusan ku qornaanine labadoo markaa waa mamnuuc minhum waxaa ka mida dadkaasaa yidhi ibni mascuud oo xadiidka wariyey radia allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqda wa bacduhum lam yurakhas fiihi wayajcalhu min almanhiyin canhu minhum ibni mascuud baa ka mida dadka dadkaa dhahaya maba bannaana mana la samayn karo xaaladda noocaasi ma bannaana mana la samayn karo dadka dhahaya ninkaasaa markaa ka mid ah saa darteed ayaa tamaa'imta kaa loola jeedaa xirsiyada kaasaa markaa laga wadaa taasaa markaa loola jeedaa idan ishaa ciyaalka looga xiraa laakiin waxay leeyihiin ida kaana almucallaqu min alqur'aan farakhasa fiihi bacdu salafi bacduhum maysan bannayn fiihi wayajcalhu waxayna ka yeeleen min almunhiyiina canhu wax la reebay minhu ibni mascuud baa ka mid ah dadka xaaladoodu ay sidaa tahay oo dhahaya ma bannaana ibni mascuud ayaa markaa ka mid ah marka inuu ogaado ayaa markaa la rabaa taasaa markaa la rabaa oo haddii ilaahay subxaana wa tacaala qofku uu dhib la doono wax ka celin karaayii ma jiro tawalada bahasha lagu magacaabo tawallad waxaa la akhriyaa ta'da oo la hoos dhigo wawga oo la kordhigo laam oo mukhafa oo la khafiifiyo shay waaye asagana tiwalada shay waaye kaanat almar'atu naagtu kaanad ay ahaatay almar'atu mar'adu qofka dumarka ah ayaa la yidhaahdaa shaygaa tiwalada ah tajlibu bihi way soo jiidaysaa maxabbata zawjiha zawjkeeday kalgacayl iyo wanaag ay u soo jiidaysaa waana darbi iyo shay sixirka markaa ka mid ah ilaahay baana yaqaana xaqiiqda marka shirkiyaalkaasoo dhan waayaa la leeyahay can cabdillaahi bni cukaymin marfuucan xadiid kor loo qaaday wuxuu ahaa man tacallaqa shay-an qofkii shay xirtaa wakila ilayhi waa loo wakaashaa waxaa la yidhaahdaa bax hadday wax kuu tarayso waa la fiicay haddii ayadu ay nafci kuu soo jiidi karto haddii dhib ay kaa qaadi karto waa la arkayaa orod baa la leeyahay waa loo wakiishaa rawaahu axmed baa xadiidkaa wariyey iyo tirmidiya tirmidina xadiidku markaa waa uu wariyey sidaa darteed waa in qofka muslimka ah uu aad ugu dadaalo gartaa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka reebay qofkana marka uu u diiday marka ninkii naagta waxyaabaha isjeclaysiiya waxaa loo baahan yahay inuu noqdo wixii diinta islaamku ay markaa bannaysay warawa alimaam axmed imaamu axmed wuxuu wariyey laga wariyey can ruwayficin ninka lagu magacaabo qaala inuu yidhi qaala lii rasuulu rasuuluullahi rasuulkii allah wuxuu ii yidhi yaa ruwayficu ruwayfacow lacalla waxaa dhici karta alxayaata nolosha noloshaan aad haysata waxaa suuragal ah oo dhici karta baa la yidhi sataquulu bika inay kuu dheeraato in nolol iyo cimri dheer ilaahay ku siiyo fa akhbir innaasa dadka u sheeg anna man caqada qofkii isku xiro isku gunuda lixyatahu garkiisa aw taqallada ama xirta wataran aw istanja aw istanjaa ama ku istanjooda birajiici daabbatin daabada iyo xoolaha digadooda aw cadmin ama laf fa ina muxammadan muxammed bari'un minhu inuu beri ka yahay nebi muxamed ninkaa waa ka beri ee sidaa markaa u sheeg in xayaato dheer ilaahay ku siiya suuragal ah waxaad dhici karta xayaatada in laguu dheereeyo waxaad dhici karta xayaato weyn inaad hesho bacdamay xaaladdu sidaa tahay u sheeg dadka qofka garkiisa isku gunuda waa sida acaajiimtu ay samayn jireen baa lagu fasiraa waa hanaan zayi ahoo acaajiimtu ay sameeyaan saa darteed baa dadka kibirka iyo isla weynida qabana wax ay sameeyaan bay markaa tahay waa nahyi la diiday waxaa kaloo lagu fasiraa mar allaala markay dagaalka gelayaan ayay xaaladaas samayn jireenoo gararkooday isku heli jireen waxay aaminsanaayeen hadday saa sameeyeen inay guulaysanayaan amase ictiqaad bay qabeen oo sidaa ah kibir iyo isla tacajubna waa suuragal inay markaa ula jeedeen say noqotaba xaaladahaasoo dhan marka waa mamnuuc sidoo kale waxaa kaloo la tilmaamaa salaada gudaheeda oo riwaayad kamida waxay ku dartay ana man aqda e, e, qofkii isku guluda garkiisa fi salaati salaada gudaheeda marka ama salaad ha ahaata ama yaysan ahaanin waa isku mide man caqada lixyatahu aw taqallada wataran xirta aw istinja ama ku istanjooda birajiici daabatin daaba digadeeda saxrada xoolaha aw cadm ama laf ku istanjooda fa ina muxammadan barii'un minh nebi muxamed qofkaas beri buu ka yahay sala allahu calayhi wasalam wa can saciid ibn qaala wuxuu dhahay man qataca qofkii ka gooya tamiimata xusriqaas min insaanin qof kaana wuxuu la mid yahay ka adli raqabatin sidii addoon xoreeyo kale kaasuu markaa la mid yahay rawaahu wakiic baa xadiidkaa wariyey oo wuxuu tilmaamayaa isagana qof xirsi inta u xiran ka gooya qorkuu xoreeyey muxuu xorayn waayey qof dhan buu cadaab markaas sabab uga noqday inuu markaa ka badbaado walahu waxaa u sugnaa can ibraahim qaale wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yakra yunfiquuna kuwa isada oo naca attamaa'ima xirsiyada kullahaa dhammaantood min alqur'aan ha ku qornaado iyo wagayri alqur'aani qur'aan kayrkiiba ama qur'aan ha ku qornaado ama yuusan ku qornaanin labadaba mamnuuc inuu markaa yahay oo aan markaa la ogolayn xaaladda ayuu markaa tilmaamay saa darteed dadka muslimiinta tala saarashada ilaahay aad ha ugu dheeraadaano baabu man tabaraka bishajaratin aw xajarin wanaxwihimaa wanaxwihimaa iyo wixii markaa lamid ah ayaanu meesha ka gelaynaa balse meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa